alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenani waa kii labaatanaad ee ka mida kitaabkii islaaxulmujtamac oo iska lahaa asheekh moxamed ibnu saalim albayxaani alyamani raximah اllahu tacaala alxadiidu saadisu watiscuun xadiidka sagaashan iyo lixaad can cabdilaahi bni cumar bni lkhadaab waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kullu muskirin mid kastoo wax sarkhaamiya khamrun waa khamro wa kullu muskirin mid kastoo wax sarkhaamiyana xaraamun xaraam weyi waman ruuxii shariba cabba alkhamra khamra ruuxii cabba fidunyaa adduunyada dhexdeeda famaata geeriyoodo sidaa ku dhinta walxaal huwa isaguna yudminu uu joogtaynayo haa ayada cabitaankeeda lam yashrab ma cabo haa ayada fil aakhirati aakhira dhexdeeda rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim baa wariyey qaabkan isagoo u qoranoo sidaana bukhaari iyo muslim maysan wada warin ee muslim keliyaha wariyey bukhaari haaf ka mid ayuu wariyey xadiidkani wuxuu ina barayaayo waxyaalahan ka faa'iidaysanayna ka mid ah khamradu inay horta tahay xaraam waa kow labo wax kasta oo maandooriye ah oo dadka maskaxdooda bedelo inta la cabo dadka maankooda dooriyana ayaguna waa khamro khamradiina waa xaaraam magacuu dooni ha yeesho maadaduu doonina ha ka samaysnaado hadduu qaad yahay haddii wax kale laga sameeyo shaciir iyo heed iyo muqamadi iyo haddii laga sameeyo wax la casiiray haddii laga sameeyo maadadu doonay ha ka samaysnaada laakiin wixii hadduu noqday wax markii la cabo lagu sarkhaamayo waa khamro qodobka marka waan ogaanay wax kastoo caqliga daboola waa khamro nabigaa sheegay sal allau clehi wasalam khamradiina waa xaaraam waxaan kaloo ogaanay qofkii khamrada caba oo cabitaankeeda suu u wada ku dhinto aan ka toobadkeenin xataa aakhare hadduu jannada galo khamrada jannada taalle ee nadiifta oon madaxwareerka lahayn oo aan sarkhaanka lahayn oo aan lahayn dhacdhaca iyo waxyaalaha la midkaahi khamrada noocaasa inaysan cabayn oo loo diidayo culummadu waxay tilmaamaan axaadiidna ku soo aroortayba shay kastoo adduunyadan marka la joogo aakhare wax la mida kula xagga magaca xaggana adduunka looga xarimay qofkii adduunyada ku sameeya aakhiruu ku seegaya maalan adduunyada khamraa ka jirta aakharana khamro magacaa ka wada dhexeeya manfaca laakiin waa ku kala duwan yihiin qofkii khamradii adduunyadan cabay markii laga xarimay kabacdi asagoo xaaraannimadeeda og oo muslimoo aan xalaashan hadduu xalaashado haddee aakhira maba arkayaba jannabe muslim oon xalaashan qofka noocaasihi wuu sheegayaa sidiisa kale inuu u raaxaysta jannada maahane inuu khamradii jannada taalle cabo waxaa la mid a qofkii adduunyadan markuu joogay dahabka xirtoo ragga ahaa iyadoo loo diidayoo la yihi war dahabku waa xaaraame iska daah aakhare dahab ku xiran maayo iyo xariir waxaa la mid ah qofkii adduunkan markuu joogay sinaysta sida ibnuqayim uu tilmaamay aakhare maadaamay ka jiraan dumar xuurulciina xuurulciinta ayaa la seejinayaayoo ma arkaya gabdhaha xuurulciinta ah oo waa la seejin buu leeyihi marka kuwaana uga qiyaas qaata arrinkaasi marka wuxuuna tusinayaa inay dembi weyn oo kabiiraa tahay khamrada cabitaankeeda waana ummul sida cuhmaan uu sheegayoo cuhmaan baa wuxuu wariyaa qiso culimmada qaarkood ay yihahdaan waa saxiix cuhmaan bin cafaan nin ayaa waxa u yeeratay qof haweeney ah jaariyadeedii iyo addoonkii addoonteeda usoo dirto waxay tihi ninkaa igu yeer suu u soo socdaybuu wuxuu soo galay guri qasri ah guriga markuu albaab soo galaba albaabkaas dushay kaga xirtaa way xirtaa way xirtaa way xirtaa way xirtaa ilaa markii dambeeto uu yimid haweenay aada u qurux badan iyo dhalo khamro ah iyo ilmo yar ah markaasay waxay ku tidhi waxaan kugu yeeray inaad iga zinaysato zinaan kugu yeeray ku tiri mana kugu yeerin maantayta markhaati iyo wax la marka hore markhaati bay u sheegtay inay ugu yeerayso saddex baad marka u door leedaha inaad aniya adugu ina dhex maro xiriir xaaraamuhu zina ah kow waa midda labaadee ilmaha yarka inaad dishido oon waxba galabsan labo waa midda saddexaad ee khamrada inaad cabtidoo labadan kale ka badbaadi intaa un baan kugu yeeray tiri wax kaloon maanta kugu yeeray lama arko khamradii buu ka dherga marka markuu khamradii cabay ayuu inta sarkhaamayboo ayadiina ka zinaystay ilmihii yaraana kow kaga sii sababtu waxaa weeye nebigeennaa ku tilmaamay ummul inay tahay dadka cirdigoodoo meel lagaga dhaco dadkoo la caayo dadkoo la dilo xadgudubka iyo fasaadkoo la sameeyo adduunka ay maanta xalaasha ka tahayoo khamrada aadka u isticmaala waa adduunka adduunyada meelaha ugu fasaad badan weeyaan marka waa ummul khabaa'if qofka caqligiisay waxyeelaysa imisaad arkaysaa qof caqli lahayo markuu cabo meelaha dhacdhacaya oo qaawanida run moodaya oo wax fiican moodaya waa hagaag khamradii hadduu inta cabo uusan ku sarkhaamayn ka waran wax dhiba maleh dhiba male macnaheedu lama jeedno inay xalaal tahay macnaha kala qaad malan ula jeednaa khamrada qofku hadduu inta cabo uusan ku sarkhaamayn iyo hadduu ku sarkhaamaa kala qaad maleh hadduu ku waalanayo hadduusan ku waalanayn waa xaaraam labadaba xadiidkuna mausan kala qaadin waman shariba alkhamra fi dunyaa adduunyada qofkii khamre ku caba buu yidhi laakiin qofkii adduunyada inta khamro ku caba haddana kuwaasha muusan odhan xadiidku ayib xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa towbada la toobad keenay xumaha laga dhex inuu sababayo ilaahay macaasidii iyo dunuubtii inuu kaa dhaafo dunuubtaasi ama dunuub waaweyn ha noqoto ama mid yaryar ha noqoto xaggee laga qaadanaya wa huwa yudminuha asagoo joogtaynaya hadduusan joogtayna intuu ka toobad keeno ilaahay uga noqdo dembigeedii ilaahay wuu ka dhaafayaa subxaana xadiidku wuxuu kaloo ina tusin towbada qofka uu toobad keenayaay mashruuc weeye cumriga intaad nooshahoo dhan inaad ilaahay u toobadkeentid ood xumaha iyo dunuubta ka toobadkeentid mar haddaysa naftu kalxamaha kusoo gaarin inta ka horaysa toobad baad leedahay iyo wixii la midka aho asbaabtii la sheegay inaan toobadda lagu aqbalin xadiid waxaa jira cabdulaahi bni cumar uu warinayo oo nebigu uu tilmaamay khamrada dadka cabaayi iyo waxyaalaha ku xeeran oo ku hareeraysan inay lacnadin yihiin oo wuxuu nebigu tilmaamay lacana allaahu alkhamra khamrada laftirkeeda allaha lacnado way lacnadan tahay kow waa khamradii laba washaaribahaa qofka khamrada cabbana ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo oo naxariista allaha ka duurjiyo saddex wasaaqiihaa midka dadka waraabiya ee ugu shushuba kaa asagaana raxmadda ilaahay ha ka durjiyo nacladay ha ku dhacdo afar wa baa'icahaa midka iibiyo meeshu u furan tahay kaa asagaana ilaahay ha lacnado wa mubtaacahaa midka soo iibsanayaoo kaa ka soo gadanayana lacnadda ilaahay ha ku dhacdo wa caasirahaa midka majiiraya ee qasaya oo miirahayana lacnadda ilaahay ha ku dhacdo wa muctasirahaa midka midkaa ka codsanaya inuu u miiro u hagaajiyana asna lacnada ilaahay ha ku dhacdo waxaa mil ahaa midka qaadaye dadka iyo dalalka iyo dowladaha u kala wareejinaya meeshuu doonayo ha u qaadee isagana lacnada ilaahay ha ku dhacdo walmaxmuulata ileyhi midkii loo soo qaadayna ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo lacagtii laga helay qofka cuno wa aakila amanihaana isagana lacnadiisu ha ku dhacdo ilaahay ilahay lacnadiisa ha ku dhacays adiga markay isweydii intaas hadday mid ka midii raad kula soo gasho khamradaad iibisaa maya waad soo iibsaa waad wareejisaa waad shushubtaa waxaa weeyaan waad qamiirisaayo waa isku habaysaa dadkaad u soo qaadaa waad iibsataa lacag baad kala baxdaa adaa laguu keenaa waad ka baayac mushtartaa waad ka dallaashaa kulli lacnadaas way galaafanaysaa marka hawshaasi howl fiican ma aha mujtamaca iyo bulshada muslimiinta ah khaasatan qaybtan luqadeeda aan ku hadlaynoo soomaaliyeed waa inaynu iska wacyigelinno iskana ilaalina khamrada xanuunno badan baaritaano lagu sameeyey waxay caddeeyeen kansarka iyo xanuuno badan iyo beerka iyo keliyahaiyo inay waxyeesho way macaan tahay iyo farxad baa laga dareemaayo waasicnima la dareemaayo kullu dalika saal iyo raad ma leh can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyay ibnilkhadaab radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama kullu muskirin wax kastoo wax ka waaliyo oo sarkhaamiya khamrun khamro wey wa kullu muskirin wax kastoo sarkhaamiye ah oo wax muskiriyana xaraamun xaraam weeyaan waman ruuxii shariba caba alkhamra khamrada fi dunyaa adduunyada ama ha ku sarkhaamo ama yuuna ku sarkhaamin oo famaata geeriyooda ayadii ha u dhinto ama sabab kale ha u dhinto walxaal huwa isaguna yudminuhaa uu joogtaynayo daa'imayo cabitaankeeda lam yashrab ma iyada filaakhirati aakhira dhexdeeda ayib xadiidku wuxuu ina tusinayaa aakhara jannada geli maayo lama odhane aakharuusan ayada ku cabaynbaa marka la yidhi marka qofku hadduu daa'imo khamrada cabitaankeeda iyo macaasida noocaas oo kale oon gaalnimada gaarsiisnayn dee waa dembi weyn ilaahay agtiisa laakiin makuu gaaloobaya hadduusan xalaashan makuu gaaloobaya alxadiidu saabicu watiscuun xadiidka sagaashan iyo toddobaad can ibni mascuudin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma canhu qaala wuxuu yidhi qasama wuu qeybiye rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin maalmaha ka mida qasman qaybin fa qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi inna haadihi tani la qismatun waa qaybin maa uriidda aan loola doonin biha iyada wajhullaahi ilaahay wejigiisa casa qaalibahayo wajalla weynaaye fa dukira waa loo sheegay daalika arrinkaas linnebiyi nebigaa loo sheegay sala allahu calayhi wasalama faxmara waxaa guduutay wajhuhu wejigiisiibaa guduutay nebiga sala allahu calayhi wasalam uma qaala nebigu wuxuu yidhi raxmatullaahi ilaahay naxariistiisu calaa muusaa nebiyulaahi muuse dushii ha ahaato laqad uudiya waa la dhibay biakhara wax ka badan min haadaa dhibkan la imariyey fa sabara wuu adkaystay rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu wax qaybiyey waxaasi waxay ahaayeen hadda lama sheegin laakiin riwaayaad badan oo xadiidku leeyahay waxaa nebigu qaybinaya waxay ahayd sanadkii sideedaad khaniimadii reer xunayn xunayn meesha xunayn la yidhaahdo waxaa weeyaan dagaalkii ka dhacay meeshaas ayadaa khaniimadii lagu soo helay khaniimadaa qaybinteeday ahayd bal axaadiistu waxay tilmaamaysaa maalinkaasi nebigu sala allahu calayhi wasalama inuu dad u eexday eexashadii xaaraan tahayd ma ahane dad buu qaybo fiican xoolaha ka siiye sida aqrac ibnu xaabis oo kale boqol neefoo geeluu siiye cuyaynata ibnu xusni oo kale boqol neefoo geeluu siiye dad ka mid ahaa odayaal dhaqameedkii magaca ka lahaa quraysh dhexdeeda boqolboqolna fogeelu siiyey wuxuu nebigu u siinayeyna mu'alafatulquluub bay ahaayeenoo dad quluubtooda islaamka lagu soo dhowaynayo lagu soo jiidayo ayay ahaayeen nin ansaari ah marka ansaari buu ahaa ninkan yidhi ma aha midaan mid ilaahay dartii lala doonay riwaayaad kala duwan baa ku soo arooray tani waa qayb maa cadala uusan maxamed ku cadaala aan lagu cadaalad samaynin cudile aan lagu cadaalad samaynin maa araada meesha uriidda ah walla inuusan ilaahay dartii ula jeedin cadaaladna ku samaynin reerkiisuu ugu eexanayaa buu yidhi nebiyulaahi xadiidkan marka waa loo soo gudbiyey warkan yaa usoo sheegay cabdulaahi ibn mascuud laftirkiisaa usoo sheegay wuxuu yidhi intaa nebiga u imid baan waxaan ku yidhi nebi allow saasuu ninkaasu ku markaasaa nebigu aad isu bedelay oo wejigiisu isbedelay ilaa aan isiri buu yidhi allow maxaa kugu watood warkaanba usoo gudbisay xadiidkani marka wuxuu ina tusinayaa ninka madaxweynaha ah iyo dadka ahlu fadliga ahee mujtamaca iyo bulshada dhexdeeda wanaagga ku leh waxa laga sheega oo eedaynta iyo cayda iyo wax ka sheegidda loo soo jeediyaa oo aan ku habboonayn booskooda dadka hawshaa ku howlan in loo soo gudbin karo madaxweynaha la odhan karo hebel iyo hebel iyo hebel baa ku caayo oo wax kaa sheega oo ku dhaliilaya sheekh hebelow hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel baa ku caayaya damcan waxaa lagugu caayaya waa inaadan istaahilin wax aadan mudnayn ay tahay waxaan laa'iq kuu ahayn oo kuu habboonayn oo aflagaadaho lagu geysanaya ay tahay laakiin waxaa lagugu sheegayaa hadday tahay waa masalo kaleeta markaas baabulkhiiba ayay soo gelaysaa dee markaas ay soo gelaysaa maxaa lagugu soo gudbinayaa saad uga digtoonaatid oo isaga ilaalisid saad uga digtoonaatid oo isaga ilaalisid arrimaha noocan oo kaleeta kaleetaahoo khiibada ah ama qof dadkoo warka loo kala qaadoo hebel baa sidaa ku yidhi iyo heblaa saanku tiri ah ayaduna way bannaan tahay waa goorma maslaxa sharcigu hadday ku jirto maalan waxaad aragtay dad xumaato la maagan inay muslimiinta ku sameeyaanoo muslimiinta ka mid ah dhibaatay maagan yihiin inay wax kufsadaan inay dilgeystaan inay dhibaato sameeyaan waa ku gaartay ciddii wax ka qaban karta inaad u gudbisoo tiraad hebel iyo hebel baa sidaan kula maagan bulshada sidaan la maagan magaalada sidaan la maagan ha laga qabto ayagu raalli kamaaha in laga sheego laakiin waa xanta iyo namiimada bannaan bay ka mid tahay xadiidku wuxuuna tusinayaa adigoo ahlufadli fadli oo qof wanaagsan oo bulshada dhexdeeda sharaf iyo dulqaad iyo qiimabo kale inay dhici karto inuu kaa caraysiiyo waxyaalaha lagu leeyahay oo aadan ku saba waxa weyaan gardarrada ah dadku gardarrooysanaya kugu abyoonaya wax kaa sheegaya ku caayaya ku aflagaadaynaya adoon weliba galabsan marka dadkaa warkoodu ku soo gaaro iyo warxumadoodu way dhici kartaa inaad ka xanaaqdid nebiguba waa ka xumaaday warkooda kuwan calayhi salaatu wasalaam laakiin muxuu sameeyey nebigu waa sabray waana adkaystay wuxuuna arinkaas kaloo ku sheegay nebiyullaahi muusena inuu sidaasoo kale ahaa oo qaabkaasoo kale loo dhibay nebiyullaahi muuse dhibka loo geystay maxaa ka mid ah waxaa jira saddex dhib oo qur-aanku qayb uu tilmaamay sunnada nebiguna qayb ay tilmaantay oo reer bani israa'iil nebi muuse ay kula kaceen way ka badan tahay dhibaatooyinkay u geysteen qur-aanka waxaa ka mid a ah waxyaaluhu tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu kaladiina aadow muusaa muusah kuwii dhibay oo kale ha noqonina fabara'ahu llaahu mima qaaluu wa kaana cinda allaahi wajiiha ilaahay wuu ka bari yeelay wixii ay yidhaahdeen oo ku eedeeyeen ilaahay agtiisana sharaf iyo wanaag buu kalaha maxaa weeye dhibka ay u geysteen oo inaga lanayaha dhibinina fii saxiix bukhaariya waxaa ku sugan nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay nebi muuse inuu ahaa ruuxi shood badan reer bari israa'iilla ay dhaqan u lahaayeen markay qubaysanayaan ayagoo qaaqaawan oo is arkaya inay qubaystaan asaguna intuu ka dhexbaxo meel kala tago gooni ah inuu meesha kusoo qubaysto markaasay dacayadeeno waxay yidhaahdeen waa aadaroo sheeluu leeya sheelo xaniyaha aarye iyo waxaa ka buuxda neef marka ceeb buu qarinayaado meesha ku qarinayaado sidaasuu nooga dhex maalinkii dambe asagoo meel cidlaa ku qubaysanaya dharkuna uu dhagax u saaran yahay baa dhagaxa laftirkiisiiba dharkii la cararay ilaa uu uula tegay meel reer bani israa'iil ay ku badan yihiin oo ay arkeen inuu yahay ruuxa dadka ugu qurux badan xaggana ay qirteen inay khaldanaayeen wixii loo sheegayna ay been ahay waa qayb ka mid ah dhibka ay dhibeen waxyaalaha dhibabka ay u geysteen waxaa ka mid ah cabdulaahi ibnu cabbaas ayaa wuxuu tilmaamayaa sida xaakim wariyey xaafid ibnu xajarna uu leeyahay sanadkiisu waa xoog badan yaho waa saxiix waa saxiix buu leeyahy sanadkiisa qiso ah nebiyullaahi muuse reer bani israa'iil waxbuu u sheegi jiro waa waanin jiray wax usheegiisii bay marka dhibsadeenoo dad aada u qariban bay ahayn qaybo badan oo ka mid ah ayagoo dhibsanayu haddana waagi dambe hantidoodii iyo xoolahoodii ka hadlay xoolaha sidaana kuma bannaana sidaana ku bannaan sidaas u sameeya xoolaha saa wax uga bixiya markaasaa qaaruun ninkii la odhan jiray qur-aanka ilaahay uu ku sheegay ina qaaruuna kaana min qowmi muusa hantiilana ahaa hantidiina laga hadlay oo xukumka sharciga ahee kaga aadan laga hadlay ayaa hawshii dhibsaday reer bani israa'iil buu inta u yimid buu wuxuu yidhi niman yahow ninkan waxaan rabnaa in karaamada laga qaado marka haddana wuxuuba marayaa xoolaheennii inuu soo farageliyey wuxuuna leeyahay qofkii xataa sinaysta dhagax baa lagu dilayaa waxaa ila quman inaynu islaan zaaniyadaho jirkeeda ka ganacsatay intaynu lacag siino inaynu idhaahno been sameeyo nebiyulaahi muuse baa iga sinaystay dheh way isku raaceen nebiyulaahi muusoo khudbaynayo dadkii la hadlayo ku hayo qofkii zinaysta waa la rajminayaa bee waxay yidhahdeen xataa adigu haddaad zinaysati ma lagu rajminayaa markaasu xataa anigu haddaan zinaysto xukunka sharcigaa ah dadko dhan buu wada qabanaya markaasaa layi bas heblaayaad ka zinaysatayba ha loo yeerabi aad buu hawsha uga xumaaday in lagu aflagaadooday in la caayay cirdigiisa meel looga dhacay waa loo yeera ilaahay buu baryay u sujuuday oo ilaahay buu baryo gacmaha u taagtay ayadii markay nebi muuse meeshiisii timid ilaahay qalbigeedaba wuxuu ku daboolay haybad ee ka hebaysanayso wuxuu ku yidhi ilaahigii ree bani israa'iil badda u kala dhambalay baan kugu dhaariyey oo halaaggii reer fircoon ka badbaadiye waxaa sheegaysad maxaa ka jira markaase waxay tihi haddaad ilaahay ugu dhaarisay hawshaasi beentay weeyaan waxba kama jiraan warabagaando aan samaynay bay ahayd iyo been abuur mana aanaan samayn markaasuu inta sujuud la dhacay oo ilaahay u sujuuday yuu ilaahay gacmaha u taagtay markaasaa ilaahay wuxuu ku yidhi amar baan kuu siinayaa dhulkaasi inay ku adeecdee waa codso ila ow ninkaa qaaruun iyo xoolihiisa dhulka la goobiyo marka ilaahay qaaruun iyo xoolihiisii qaabkaasuu dhulka kula gooyey waa qiso marka ka mid a ah dhibkii ay u geysteen iyo inay ku been abuurteen waxaa ka midoo sidoo kaleeta la wariyaa sanad xoog badan siduu xaafid ibnu xajar ku tilmaamayo raxmatullahi caleyhi tabariyana ay wariyeen nebiyullaahi muuse walaalkiisoo nebi haaruun ah markii uu dhimanayay baa ilaahay u sheega haaruun inuu dhimanayo dadkiibay ka dhex baxeen oo waa israaceen oo meel bay tageen oo meeshii baa nebiyullaahi haaruun lagu oofsada hadhow buu nebi muuse oo keligiiya yimi reer bani israa'iil markuu u yimid ayuu wuxuu kuwaxay ku yidhaahdeen adaad dilay ninkii walaalkaay ahaa asagaana noga kaa dhimrin badnaa xaasidnimo iyo cudur baa ku galay adigaa dilay ninkii nebi haaruun ahaa gacantaaduuna ku maqan yihi ambiyada ilaahay waxay dhaqan u lahaayeen mar kastoo xaalad adagi soo wajahdo inay masaajidda iyo meelaha cibaadada u cararaan oo ilaahay baryaan ilaahay kurbadooda inuu faydo markaasaa nebi haaruun la soo dejiyey asagoo la wado ilaa ay arkeen inuu la oofsaday xag ilaahayna uu aaday subxaana wa tacaala arrinkiina uu caddaaday waa dhib ay u geysteen ayadana nebiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam kullu daalika waxay ku tusinayaan ambiyada ilaahay iyo dadka wan wanaagsani dadka aan fiicnayn qaabkay u dhibi jireen bal dadka xunxun ama mujtamac iyo bulsho ha noqdeen ama hal shakhsi ha noqdee inuu ku ceebeeyo wax kaa sheega hadduu xataa waayo meel uu kaa saro hadduu waayo inuu ku ceebeeyo meel ugu marmarsiiyood hadduu waayo wanaaggii aad samaynaysay oo daacada ilaaha laftirkeeday kugu caayayaan wax kaaga sheegayaan bal waxaad eegtaa qur-aanka kariimka ah nebiyullaahi luut oo towxiidka dadka ugu yeeri jiray dhaqan xun oo qolyihii loo soo diray ay lahaayeen oo khaniisnimana ka waanin jiro ohan jiray war iska daaya ragow rag ha u galmoonine ayay waxay ku ceebeeyeen arrinkaa uu kala hadlaya laftirkiisa markaasay waxay yidhahdeen akhrijuu aala luuti min qaryatikum innahum unaasun yatadaharuun luud iyo qolodiisa magaaladiinna ka saara sababtu waxa weeye dhaqankan aad samaynaysaan bay iskala weyn yihiin la saaraaliyo marka halla saaro magaalada ha laga saaro maxay ku haystaan marka xumaha iska daaya weeye marka hadday xataa wax kale kuu waayaan dadka war xumatashiilkaah xuma raadiskaahi wanaagaagii bay xuma ka raadinayaan hadalkai aad tiri baa la qarribaya la qalluucinaya tafaasiir khaldan bay saarayaan ta'wiil iyo leexin aan ku habboonayn bay marinayaan hadalkaagii bay jarjarayaan oo macno faasida ka soo saarayaan intaasna waa xuma raadis weeyaan can ibni mascuudin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi qasama wuu qeybiyey rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah qasman qeyb waa haniimo faqaala wuxuu yihi rajulu nin ansaari buu ahaa inna haadihi tani la qismatun waa qayb maa uriidda aan lala doonin bihaa iyada wajhullaahi ilaahi iyo raalli ahaanshihii casa qaalib ahayo wajalla weynaay fa dukira waa loo sheegay daalika arrinkaas linnebiyi nebigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam faxmara wuu guduutay wajhuhu nebiga wejigii uma qaala wuxuu yidhi nebigu raxmatullaahi ilaahay naxariistiisu calaa muusa walaalkii muuse dushiisa ha ahto laqad uudiya waa la dhibay biagtara wax ka badan min haadaa dhibkan la imariyey fa sabara wuu adkaystay alxadiidu thaaminu wa xadiidka sagaashan iyo sideedaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshi mid socda maca rasuulilaahi rasuulkii alle la jirankii sala allahu calehi wasalam walxaal calayhi dushiisana uu saaran yahay ridaa-un go najraaniyun ree najraan loo nisbeeyey loo nisbeeyey loo aaneeyey go-aasoo khaliidulxaashiyati dhinac iyo dacal adag waa darafkiisa iyo meesha dhinaca baasha fa adraka waxaa soo haleelay hu nebiga acraabiyu nin reemiyi ah fajabada wuu jiiday hu rasuulka biridaa'ihi goyisii ayuu ku jiiday jabdatan jiidid shadiidatan ee daran nadartu waan eegay ilaa safxati cunuqi rasuulillaahi rasuulkii alle luquntiisa dhinaceeda ayaan eegay iyo deegta walxaal qad aharat ay saamaysay bihaa ayada xaashiyatu ridaa'i go-a dacashiisii min shiddati jabdatihi soo jiididda ninka reemigaahay uu soo jiiday adkaanteeda uma qaala haddana wuxuu yidhi asagoo nebigii saa u dhibay ninkii reemiyigaah yaa muxamedu muxamedow mur amar ii bixi lee aniga min maalillaahi ilaahay xoolihiisa amar ii sii alladii xoolahaasoo cindaka agtaada ku sugan hala isiiya hadda faltafata wuu milicsaday ilayhi xaggiisa rasuulullaahi rasuulka alle sala allaahu calayhi wasalama fa daxika wuu qoslay humma amara wuu faray lahu ninkii bicataa'in siisma hala siiya biyu rawahu lbukhaariyu muslim bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidkani faa'iidooyin badan ayuu ina tusinaya tawaaducii nebigeenna dhan buu inaga tusinoo ruux dadka iskala weynoo gooni u socda ma ahayne anas baa wuxuu leeyaha kuntu amshii maca rasuulilaahi sala alla aleyh wasalam rasuulka ilaahay baan la socday marka waa tawaaduc inuu bulshada ku dhex jiro oo uu la socdo iyagu ay la socdaan isagoo weliba da'yar anas ayuu u khidmayn jiray nebiga wuxuu kaloo xadiidkuna tusinayaa wa calayhi ridaa'un najraaniyun wafdigii reer najraan waa magaalo yeman agteeda ku taallo magaalooyinka dhankaas yeman xigtayoo qolyo kiristaanaha deganaa marka magaalooyinka dharka meelihii lagu sameeya in loo aanayn karo oo la odhan karo maradaani waa mare hebla dowladdii iyo dalkii lagu sameeyey walow gaalaba ha noqdeenoo loo aanayn karana ayaduna waa ina tusinaysaa waan ka qaadanaynaa dowla gaaladu hadday maryaha dowlado gaalahay sameeyeenna dadka muslimiinta ahi waa ka ganacsan karaan waa qaadan karaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey nebiyulaahi maxamed saxaabigan waa nin reemiyi ah xoolana wuu rabaa xoolaha rabee sidii uu ku raadin lahaabaa ka khaldantayoo intuu nebiga maradii ku qabtay ayuu ku soo jiiday maradii nebigu uu qabo kor ka saarnay markaasaa maradii marka lagu soo jiiday luquntaa nebiga ayay waxaa weeyaan saamaysay oo way way way jeexda way saamays markaasuu weliba asagoo nebigii dhaawaca u geysay haddana wuxuu leeyay yaa maxamed yaa rasuulallahina ma leh yaa nebiyallahina ma leh wasfigii iyo tilmaantii qur-aanku ugu yeerana ugu dhawaaqi maayo magiciisiio mujaradu ugu dhawaaqayo ixtiraam darra ku tusinahaya yaa maxamed maxamedow xoolahan ilaahay baa leha amar ku bixi ha la isiiyo adiga waxaa laga yaabaa haddaad maanta madaxweyne ahaan lahayd bal in mare lagugu soo jiido u kaadiya xataa kuleetigaaga qof shacabi maanta hadduu soo gaari lahaa in meeshaas ayadaa lagu kala goyn lahaa baa laga yaabaa laakiin nebiyullaahi moxamed intuu fiiriyey ayuu ku qosla qosolkiisuna waxay ku tusinaysaa nebiyullaahi moxamed inuu waxa weeyaan uusan ninkaas cuqdad u qabin la yaaban yaha keliah haddana wuu siiyo wuxuu yidhi ha la siiyo wuxuu rabo xoolaha laga siiyo dulqaadka noocaas ah kuwii dhibay oo yidhi cadaalad maadan samayn ilaahay nebi muuse u naxariistaybi intaan inka badan baa la dhibay waa sabree waa sabra macnaha annagoo sabrayaa wey kanuu hadduu go' ku soo jiiday oo jirkiisii dhaawac u geystay oo hadalkaa kakan oo qallafsan kula hadlayna nebigu qosol iyo muusood iyo dhoolla caddayn iyo wixii uu rabo uu siiyey ayuu kula dhaqman waa darsi iyo cashar ay muhiim tahay hogaanka dadka muslimiinta dadka haya hadday yihiin culummo odayaal dhaqameed beelaha dhexdooda magac ku leh iyo hadday yihiin madaxda kaleba inay noqdaan dulqaadka nebi maxamed kuwa ku dayda ma keeni karaan boqolkiiba boqol laakiin aan ku dayanno bulshada iyo shacabkana ha loo dhimriyo kakanaanta iyo qalleyfka ka imaanaya dadka caamada ah oo aqoonlaawayaasha ah oo laga yaabo qofkan wuxuu ka mudan yahay aqoonli'iba inay ka hayso hadduu garanayana usaa kula dhaqmeenna dadka ayagaan ayaan loo daraanin ha la daaweeyo qalbigooda iyo caqiidadooda can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshii mid socda oo lugeeya maca rasuulilaahi rasuulka allala jirankii sala allahu caleyhi wasalam wa calayhi korkiisana waxaa ku sugnayd ridaa'un go ayaa ku sugnaa najraaniyun ee najraan loo nisbeeyey meesha la yidhaahdo go'aasoo khaliidulxaashiyati dhinac adag go'a dhinacyadiisa ayaa aad u adkaa fa adraka waxaa soo haleelay hu nebiga acraabiyu nin reemiyi ah fajaabada wuu soo jiiday hu rasuulka biridaa'ihi go'isii wuu ku soo jiiday jabdatan soo jiidid shadiidatan ee daran nadartu waan egay ilaa safxati cunuqi rasuulilaahi rasuulka alla luquntiisa deegteeda iyo dhinaceeda iyo ballarkeedaan fiiriyey walxalqad qad ay saamaysay bihaa maradii bihaa luquntii deegtii waa luqunta dhinaceeda waxaa saamaysay xaashiyatu ridaa'i go'a dhinaciisii min shiddati jabdatihi soo jiididiisa ninkan uu soo jiiday darnaanshaheeda uma qaala haddana wuxuu yidhi markuu soo jiiday kabacdi yaa muxamedu muxamedow mur ii amar lii aniga min maalilaahi ilaahay xoolihiisa wax ka mid a ah, alladii xoolahaasoo cinda kaagtaada ku sugan adigu malihidi faltafata wuu milicsaday ilayhi xaggiisa rasuululaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam fa daxika wuu ku qoslay uma amara wuu faray lahu asaga bicaطaa'in siismo waxaa la siiyey rawahu bukhaari wa muslim alxadiidu taasicu wa tiscuun xadiidka sagaashan iyo sagaalaad can usaamata bni zaydin waxaa laga wariyey can usaamata usaama waxaa laga wariyey usaamihii ibni zaydin ina zayd ahaa radia canhuma asaga iyo aabbihii baa allah ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka ale sala allahu caleyhi wasalam yaquulu xaalo uu leeyahay yu'taa waa lala imaan doonaa birajuli ninka haweenayduna waa la mid yowmaalqiyaamati qiyaamada maalinkeeda fa yulqaa waxaa lagu tuuri doonaa fi naari dabka dhexdiisa cadaabka fatandaliqu waxaa jiidmi doonta aqtaabu batnihi fatandaliqu waxaa soo bixi doontaoo soo daadan doonta aqtaabu batnihi calooshiisa mindhiciradeeda fayaduuru wuu wareegayaa bihaa mindhiciradii ayuu la wareegayaa kamaa yaduuru kamaa sida yaduuru u wareego alximaaru dameerku biraxa dhagaxshiila dhagaxshiilaha su uula wareego fa yajtamicu waxaa isugu imaanaya ilayhi xaggiisa ahlu naari naarta dadkeeda fa yaquuluuna waxay odhanayaan yaa fulaanu hebelow maa maxay baa laka adiga kuu sugnaaday oo aad naarta ugu jirtaa oo mindhicirku kaaga lushaa oo weliba aad ula wareegaysaa alam takun sheekh miyaadan ahayn taamuru mid dadka fara bilmacruufi wanaagga wa tanhaa mid reeba canilmunkari xumaha fa yaquulu wuxuu odhan balaa haa qad kuntu waxaan ahaa aamuru mid fara bilmacruufi wanaagga laakiin walaa aatiihi anugu lama imaan jirin wa anhaa waan reebi jiray canilmunkari xumaha wa aatiihi waana la imaan jiray anigu rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa wariyey xadiidkani wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qeybkaa ah ee khalqiga bani aadamka ah oo aan ambiyada ilaahay ahayn ka qarsoon oo aakhare nolosha ka jirta ah inuu nebiga wax badan ilaahay ka ogeysiiyey naartii ayuu tilmaamay dadka gelaya qaybo ka midana tilmaamuu ka bixiya nin culumo ah oo mindhicirkiisii uu soo daato cadaabku soo riday oo meeshaa ku wareegaya ahlunaar waraysanaya su-aalihii qaarkoodii sii la isaga jawaabayey intaba nebigu waa ka warbixiyey calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa dadka oo wanaagga loo sheego la wacyigeliyo la baraaruujiyo wanaag loo horseedaa wanaagga ay leedahay xumaha oo laga reebaa wanaagga ay leedahay sababtoo ah, ahlunaarku waxay la yaaban yihiin qof dadkiina wanaagga u sheegay xumahana ka reebay inuu cadaab soo galo ayay la yaaban yihiin waana wax lala yaabo dee waxaa la rabay inuu qofku asagu kaga horreeya dadka ayib marka wanaagoo dadka loo sheegay iyo xumahoo laga reebo aduguna aad wanaaggii qaadatid xumaahna ka hartid waa laba shay oo keeni kara inaad jannada ilaahay geshid cadaabkana kaa difaaci kara xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa maalinka qiyaame iyo naarta dhexdeeda marka la tago dadku waa isgaranayaan hebel hebel baa la isu garan weliba inta la isgarto baa qaarkood qaarka kaleeto ilaahi daahii qofkaan saarnaa iyo ceebtiisa markuu bannaanka keeno baa toos waxaa loo weydiinayaa su'aalo dhaawacaya war sheekhow soo maadan ahayn ninkii dadka wanaagga u sheegi jiray oo xumaha isagu ka reebi jiray su-aasha noocaasa su-aal falxad gelinaysa ninkaas ma aha marka way garteen inuu ruuxii hebelahaa yahay asaguna ayagii wuu garanayaa su-aalahay weydiinayaan ugama naxin asaguna waa ka jawaabo waa isceebeeye laakiin ka hor baa ceebtiisa ilaahay bannaanka soo dhigay xadiidku wuxuu inoo faa'iidaynayaa qowlka aad dadka u sheegaysid iyo camalkaagu hadday iskhilaafaan macaasi ilaahayna isku khilaafaan arrinka noocaasihi inuu yahay cuquubada ka dhalanaysaa mid aad u daran waa xadiid xadiidkani wuxuu ka mid yahay adilada ugu xanuunka badan oo dadka culummada ah iyo aqoon-yahanka dadka diinta ilaahay gaarsiiya xujada ku noqon doona haddaysan diinta ilaahay iyagu ku dhaqmin kitaab buu akhrinayaa darsi buu bixinayaa dad buu wax u faa'iideyn cimrigiisa waxaa laga yaabaa inuu ku dhammeeyey inuu dad wax u sheego markaasuu wuxuu noqonayaa faynuusta gudaheeda liifadda ku jirtoo kale oo ayaduna gubanaysa dadkuna ay iftiinsanayaan oo ku danaysanayaan si aan taa loo noqon dadkii diinta u nisba sheeganaya oo muslimiinta ahi waa inay ilaaliyaan xuduudda ilaahay wanaagga ay dadka u sheegayaan waa inay lambarkow ka noqdaan xumaha ay ka reebayaanna ka fogaanshaheeda waa inay lambarkow ka noqdaan haddii kale waxaa imaan ata'muruuna annaasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacquluuna war caqligiinnimee can usaamata bni zaydin waxaa laga wariyey radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay yu'taa waa lala imaanayaa birajulinin haweenayduna waa la mid yowma alqiyaamati qiyaamada maalinkeeda fa yulqaa fi nnaari fa yulqaa fi naari macnaheedu waxaa weeye iska gal iyo iska soo fariisa iyo ma aha si xoog a ah loogu fatandaliqu waxaa soo baxaya aqtaabu batnihi calooshiisa mindhiciradeedii iyo xiidmaheedii fayaduuru markay soo dhacdo ka hari maysee dabaday ka lulanaysaa marka fayaduuru wuu la wareegayaa bihaa mindhiciradii kamaa yaduuru suu ula wareego alximaaru dameerku biraxa dhagaxshiidaha suula wareego fayajtamicu waxaa isugu imaanaya ileyhi xaggiisa ahlu naari dadkii naarta ehelkeeda ahaa fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa fulaanu hebelow maa maxay baa laka adiga kuu sugnaadoo kugu dhacay alam takun sheekh soo maad ahayn taamuru mid dadka faraa bilmacruufi wanaagga wa tanhaa mid reeba canilmunkari xumaha fayaquul wuxuu leeya balaahaa ninkii saas aha waan ahaa sheekhii dadka wuxuu sheegi jiray ee wanaagga u horseedi jiray ee xumaha ka reebi jiray oo aan aamusi jirin sheekhii baana qad kuntu waxaan ahaa aamuru mid farah bilmacruufi wanaagga walaa aatihi laakiin lama imaan jirin wa anhaa waan reebi jiray canilmunkari xumaataha xumaha wa aatiihi laakiin waan la imaan jiray xumihii dadka aan ka reebaan u dabamari jiri rawaahu lbukhaari wa muslim nabiyulahi shucayb soo ma ahayn wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum can wixii anugu aan idinka reebay oo aan ka jooga idin idhi ma doonaya inaan idiin dabamaro alxadiidu almutamimu lilmia xadiidka dhammaystiraya boqolka waana xadiidkii ugu dembeeyey kitaabkee can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allaahu canhu annahu abuu hurayra samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluhu rasuulku leeyahay inna cabdan addoon ayaa asaaba wuxuu ku dhacay denban dembi dembi buu ku dhacay fa qaala wuxuu yidhi markaas markuu dembaabay yaa rabbi rabbigaygiiyow innii anugu adnabtu waxaan galay denban dembi fakfir ilaahu ii dhaaf dembigaas lii aniga ilaahu dembi baa iga dhacay ilaahu waa qirsanahaye ilaahyow ii dhaaf waman yakfiru dunuuba ila allah alla unbaa dembiga dhaafayaa kaloo dhaafa ilaahgiibuu weydiista faqaala wuxuu yihi rabbuhu rabbigii calima wuxuu ogaaday cabdii addoonkaygu anna lahu asaga inuu u sugnaaday rabban rabbigaasoo yakfiru dhaafa addenba dembiga waya'khudu ku ciqaabo oo u qabta bihi dembiga fahafara ilaahay wuu dhaafay lahu ruuxaas waa ka dhaafa dembigii uma makatha ninkii wuu nagaaday maa intii shaa uu doonay allaahu allo oo zaman iyo wakhti ah wakhti buu haddana sii jooga ninkii isagoo dembigii laga dhaafay uma asaaba haddana wuxuu ku noqday ku dhacay denban dembi aakhare ee kale riwaayad kale waxay ahayd caada fa adnaba wuu noqday haddana wuu dembaabay wa rubbamaa qaala inuu yidhaha suurtowda uma adnaba wuu dembaabay denban dembi aakhare ee kale oo meesha ah, uma asaaba denban baariba waxaa suurtooda inuu yidhi uma adnaba denban aakhara fa qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyow innii anugu adnabtu waxaan galay denban dembi aakhare ee kale kii horena waad ii dhaaftay faqfir ilaahu ii dhaaf hu dembigan lii aniga fa qaala wuxuu yidhi rabbuhu rabbigii calima wuxuu ogaaday cabdi addoonkaygu anna lahu asaga inuu u sugnaaday rabban rabbigaasuu yakfiru dhaafa addanba dembiga wa ya'hudu qabta bihi dembiga faqafara ilaahay wuu u dhaafay lahu ruuxaas uma makaha ninkii wuu nagaaday maa intii shaa allaahu alla uu doono uma asaaba wuxuu ku dhacay denban dembi aakhare ee kale wa rubbamaa qaala inuu yaraa suurtooda uma adnaba wuu dembaabay denba dembi aakhare ee kale fa qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiiyow innii anugu adnabtu waxaan galay denban dembi aakhare ee kale fakfir ilaahu idhaafli aniga faqaala wuxuu yidhi rabbuhu rabbigii calima wuxuu ogaaday cabdii addoonkaygu anna lahu asaga inuu u sugnaaday rabban rabbigaasoo yakfir u dhaafa addenba dembiga waya'hudu qabta bihi dembigiina waxuu qabtoo ku ciqaaba kafartu waan u dhaafay licabdii addoonkayga falyacmalhaa sameeya ma wixishaa uu doono allaahu akbar rawaahu lbukhaariyu wa muslim xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa istikfaarta iyo ilaahay oo loo toobad keeno fadliga ay leedahay wuxuu labaadoo ina tusinayaa ilaahay ixsaankiisa iyo fadligiisa iyo abaalka iyo wanaaggu inoo galay inay aad u tiro badan yihiin si kastood u dembi badan tahay si kastoo macaasidu kuugu badan tahay ilaahay wuxuu kuu ballanqaadayaa mar kastood u toobadkeentid inuu kuu dhaafo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica dunuubtoo dhan ilaahay wuu dhaafa wax kastoo dembiyood ilaahay ka geshiid ilaahay wuu kuu dhaafaya wixii khalqigiisa aad ka gashood ka toobad keentid ilaahay wuu kuu dhaafaya iyo istixlaal iyo cafis aad ka dalabtid yakfiru dunuuba jamiican dunuubtoo dhan buu alla dhaafaa kuwa yaryarka iyo kuwa waaweynba toobad buu ku dhaafaa wuxuu ku dhaafaa waxyaalo masaa'ib oo mukafiraad ah, wuxuu ku dhaafaa xasanaad kaleeto oo maaxiyaad ah. waxyaalo badan buu ilahay wax ku dhaafaa subxaanahu wa tacaala nin dambaabay adiga ka warran oo isweydii hadduu maanta qof khalad kaa galo ou kiraa walaalo iska kay cafi waa tirahda waa ku cafiya hor alla iyo hameen oo uu berri kugu soo noqdo oo haddana dembi kale kaa galo oo uu berri dambe kugu soo noqdo waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdid wallaahi kane waddu iga fasha wado haddaana yac iska oranna marka dambeeto waa irigaysanahaya walaalow icafi asagoo ku haya ilaahay dartii icafi maya maya maya ma ku cafinahayo qaar baad arkaysa adigoo leh kaas haddaaban cafiyaba ilaah waaye cafin kuwa qaar baa odhanaya qaar baa waxay odhanaya kaas haddaaban saas uu daayaba ilaahay baa igu cadaabaya taa laftirkeedaba ilahay ugu cadaabaya maya wacfu caman dalamaka hadigii nebiga ka mid ahayd qofkii ku dulmiya iska cafi cafi dadka alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum ilaahi adoo ka khaldamay buu haddana kuu yeeraya yaa cibaadiya addoommadaydiyo qof intaad ka khaldantay kuu yeeraya kaalay waa kuu dhaafayaa waa ku cafinayaa waa kaa hobinayaa dembiga allahu rabbulcaalamiin baa laga lakin bani aadamku way ku fogayaan bal haddii intaad qofka ka khaldantid haddana khalad kale iyo meel kaloo xun adoo ku jiro uu ku arko waxaa laga yaaba inuu ku yihahda hey waa ku wade ha waa ku wade gacantii qaadqaadka barata gumu a ah, waxa marka dambe gumudka dambaa dhadhaqaaqa hadda ka horbu waxa weyaan saan soo bartay waxaa laga yaabaaba inaad kusii tiigatidba inaad kusii tiigatid baa laga yaaba laakiin ilahay waa ku yeeray bal ilaahay cajaa'ibkiisa waxaa ka mid a ah. adoo ka khaldamay oo gef ka galay markaad u soo noqotid gefkii laftirkiisiibuu ilaahay wuxuu u bedelayaa wanaag yubadil illaahu sayi'aatihim xasanaat xumihii ay sameeyeen buu ilaahay xasanaad u bedelayaa iimaankiibuu shirki u bedelin oo dembigiibuu toobad u bedelin oo khaladkiibuu waxaa weyan sax ugu bedelin oo meeshii macaasida loogu qori jiraa ajar loogu qorin xasanaad qof intaad ka khaldantay khaladkaagii markaad ka soo noqotid kuugu bedelahaya xasanaad iyo wanaag allahu rabbulcaalamiin baa ka jiree ilaahay u toobadkeen qof yahow aadamaha ictiqaad oo aamin dembigan inaad ka toobadkeento qalbiga ka go'aanso carabkana kaga dhawaaqoo ilaahay istikfaar weydiisa subxaanah waxaad kaloo ogaataa dunuubtu xataa hadday soo noqnoqoto mar baa kaa dhacay oo mar labaad buu kaa dhacay oo mar saddexaad buu kaa dhacay weligaa haquusani laa taqnatuu min raxmat illaah ilaahay raxmadiisa ha ka quusanina qofku hadduu raxmadda ilaahay ka quusto xadiid baa jira man lam yas'al illaaha yaqdab calayhi qofkaan ilaahay wax warsan baahidii iyo dantiisa u sheegan ilaahayna aan wax weydiisan cara ilahay baa ku dhacda sababtu waxa weeye qofku inay ilaahay wax weydiisan waayo laba qodob baa keenta inuu yahay qof quustay oo naxariista ilaahay ka quustay dee raxmadda ilaahay waxaa ka quustay qowm kaafiriina iyo inuu yahay qof iskalaba weynba ilaahayo ismahadiyeyoo leh anigu ilaah waa ka deeqtoomaa leh ayaduna waa gaalnimo kaleeto inuu qofku ilaahay iska deeqtoonaysiyo ilahay baan ka deeqtoonaha laakiin mu'min haddaad tahay marna ilaahay ha ka deeqtoonaan ilaahay subxaana wa tacaala kun jeer haddaad dembi ka gasho u toobadkeentid inta aan qoraxdu meeshay u dhacda ka soo bixin naftuna aysan kalxamaha ku imaan toobadaadi weli way furan tahay toobadaadu weli way furan tahay ayib sooma xasuustay ninkii sagaal iyo sagaashanka nin inta dilay haddana mid kale boqol kaga sii dhigay haddana ilaahay toobadda ka aqbalay weliga ahaa fududaysan marka inaad ilaahay u toobadkeentid markaan lagu leeyahay falyacmal maa shaaa ha u qaadanin macaasidii in lagu fasaxayo leeyahay mar walba iska samee oo ilaahay kuu fasaxayo macnaheedu waxa weye waa dhiirigelin lagugu dhiirigelinaya inaad ilaahay u toobadkeento marra aadan quusan shaydaanku waxa laga yaaba inuu ku yidhaahdo war intaasoo jeer baad khaldantay ilaahay khayrkulama maagine kolle cadaabkaad galaysaa yalla laakiin maya ha samayn ilaahay baa kule falyacmal maa shaa markastoo khaladku kaa dhaca ilaahay u toobadkeen ee macaasida iska samee ma ah hadduu kaa dhaca macaasiyo khalad kaa dhacana ama tii hore ku noqo ama mid cusub ha kuu timaadee sameeye waxa weye ilaahay u noqo subxaana wa tacaala wuxuu nebigeennu sheegay ilaahayna ka wariyey subxaana ilaahay inuu leeyahay addoonkaygu intuu i rajaynayo dembidhaafna i weydiisanayo waan u dembi dhaafayaa una aabayeeli mahaya dembigaasu intuu uu dhan yahay una aabyeeli maayo can abi hurayrata waxaa laga wariyay radi allahu tacaala canhu annahu abuu hurayra samica wuxuu maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaluu leeyahay inna cabdan addoon ayaa asaaba wuxuu ku dhacay denban dembi faqaala addoonkii wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiiyow innii anugu adnabtu waxaan galay denban dembiye faqfir ii dhaafhu dembigaas lii aniga faqaala wuxuu yidhi rabbuhu rabbigii calima wuxuu ogaaday cabdii addoonkaygu anna lahu addoonkan inuu u sugnaaday rabban rabbigaasoo yakfiruu dhaafa addenba dembiga waya'hudu u qabta bihi dembigana ku ciqaaba fakafara ilaahay wuu dhaafay lahu asaga uma makaha adduunkii wuu nagaaday maa muddadii uu doona allaahu alle uma asaaba wuxuu ku dhacay demban dembi aakhare ee kale wa rubamaa qaala inuu yiraa suurtowda uma adnaba wuu dembaabay denban dembi aakhare ee kale fa qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyow innii anugu adnabtu waan dembaabay denban dembi aakhare ee kale faqfir ilaahu i dhaafuu dembigaas lii aniga faqaala qaala wuxuu yidhi rabbuhu rabbigii calima wuxuu ogaaday cabdii addoonkaygu anna lahu asaga inuu u sugnaaday rabban rabbigaasoo yakfiru dhaafa addenba dembiga waya'khudu ciqaaba bihi dembigiina wax u ciqaaba faqafara ilaahay wuu dhaafay lahu ruuxii uma makasa wuu nagaaday maa intii shaa allaahu alla uu doono uma asaaba wuxuu ku dhacay denban dembi aakhare ee kale wa rubbamaa qaala inuu yidhaha suurtowda uma adnaba wuu dembaabay denban dembi aakhare ee kale faqaala adduunkii wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigaygiyow innii anugu adnabtu waan dembaabay denban dembi aakhare ee kale faqfir ilaahu ii dhaaf hu dembigaas lii aniga faqaala wuxuu yidhi rabbuhu rabbigii calima cabdii calima wuxuu ogaaday cabdii addoonkaygu anna lahu asaga inuu u sugnaaday rabban rabbigaasoo yakfiru dhaafa addenba dembiga waya'hudu u qabta dadka bihi dembiga kafartu waan u dhaafay licabdii addoonkayga falyacmal ha sameeyo maa wixii shaa uu doono rawaahu lbukhaariyu wa muslim wallahu aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin halkaasuu inoogu joogaa darsigii ku dhammaaday ilaahay subxaana wa tacala ha inagu wada anfaco akhrintiisa iyo dhegaysashadiisaba ilaahayna ha inaga aqbalo inaguma khasaariyo sheekhii kitaabka qorayna ilaahay subxaana wa tacaala sadaqa jaariya ha uga dhigo qabrigana allah ugu nuuriyo mashaa'ikhdeennii iyo culimmadii waxna soo bartayna kulligood ilaahay subxaana wa tacaala dembigoodana ha dhaafo darajooyinkoodana ha kor yeelo amraadda iyo masaa'ibka dhacayana ilaahay subxaana wa tacaala hana baalmariyo selaf mediya oo darsiga intaad duubaysana ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka xasanaadkooda ha u geliyo ha u barakeeyo jasaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu